bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam clى أشhraf اlأnbiyaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi wclى alih wصaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii boqol toddobaatan iyo sideedaad ee ka mida min صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala baabu fadli اlfaatixati wakhawaatiimi suuraة اlbaqara wاlxahi calى qira'aة اlآayaatayn min aakhir اlbaqara waxaynu ku soo jiray kitaabu اlqur'an wa fadaa'ilihi wma yatacallaqu bidalik ayaynu ku soo jiray baabkanna wuxuu ku saabsan yahay suurat اlfaatixa fadliga ay leedahay iyo dhammaadka suurat اlbaqara fadliga ku jira iyo in laysku booriyo laysku guubaabiyo labada aayadooda u dambeeya suurat اlbaqara akhrintoodii iyo barashadoodiiyo ilaahay ku barigooda xadaثna xasan ibn الrabiic albajali وaxmed bnu jawaasin alxanafi qaala xadaana abulaxwa salaam ibnu sulaym alxanafi can camaar ibni rusayqin addabi can cabdillaahi bni ciisa ibni cabdiraxmaan alansaari can saciid bni jubayr alwaalib alasadi can ibni cabaasin radia allahu tacaala canhuma qaal baynamaa xilli jibriilu qaacidun uu fadhiyo malakuu jibriil xilli uu fadhiyo cinda nabiyi sala allahu caleh wasalam samica wuxuu maqlay nabigu nabigu wuxuu maqlay naqiidan jiiq buu maqlay naqiidku waa sawdka iyo dhawaqa ama shanqadha uu albaabku bixiyo marka la furo ama la celiyo albaabka marka la furo ama la cesho shanqadha uu baxshaa naqiidka la yidhaahdaa marka albaab la furay shanqadhii buu nabigu maqlay samica nabigu wuxuu maqlay naqiidan albaab la furay dhawaqii ama shanqadhii buu maqlay min fowqihi korkiisuna ka maqlay farafaca ra'sahu madaxiisa buu nabiga kor u qaaday faqaala wuxuu yidhi jibriil jibriil baa odhanaya haadaa baabun waa albaab min asamaa'i xagga samada ka ahaadoo futixa alyowma maanta la furay lam yuftax lama furin qatuu weligeed ila alyowm maanta mooyeen fa nasala waxaa ka soo degay minhu min albaab albaabkii asaga waxaa ka soo degay malakun malag baa ka soo degay ilaahay malaa'igtiisa ka mid ah faqaala wuxuu jibriil hada malakun wey nazla ila اlardi waa malak dhulka u soo degay lam yanzil qatu weligiina aan soo degayn ila alyowma maanta mooye fasallama nabiga buu salaamay malagii cusbaa wa qaala wuxuu malagii cusbaa yidhi abshir ku bishaarayso binuurayni laba nuur ku bishaarayso nebi maxamadow uutiitahumaa lagu siiyey lam yu'tahumaa aan la siinin nabiyun qablaka nebi kaa horreeyey laba nuur oo cilmi iyo waxya ah oon hortaan nabi la siinin ku bishaarayso malagii markaas soo degay ee albaabkii weligii aan la furin ka soo degay dhul iyo arlana maalinka ugu horraysay baa sidaa odhanaya maxay yihiin labadaa nuur faatixata alkitaab kitaabka bilowgiisa suuratulfaatixa iyo waxaa weeye wa khawaatima suurati albaqara iyo suuratulbaqara dhammaadkeeda aayadaha u dambeeya gunaanadka ah lan taqra'a ma akhriya nebi maxamed ayadii ummaddaadu bixarfin xaraf oo minhuma min suurati اlfaatixa iyo min khawaatiimi suurati اlbaqara ilaa ucطiitahu xarafka ajirkiisi iyo hawaabkiisi baa lagu siinaya waxadaana axmed ibnu yunis axmed bn cabdilaahi baa la yidhaahda xadaana zuhayr yacni bn mucaawiyata abu khayamة الjucfi xadaثna mansuur yacni ibn اlmuctamir الsulmi can ibrahim الnakhi can cabdالraxmaan bn yaziid bn qays الnakhaci aswad walaalkii weeye cabduraxmaanku aswad bnu yaziid qaala cabduraxmaan wuxuu ihi laqiitu abaa mascuud baan la kulmay cuqbata bna camrin albadri ayaan la kulmay cinda albeyti kacbada agtiyadan kula kulmay faqultu waxaan ku idhi haddaan ahay cabduraxmaan bnu yaziid xadiiun balaganii canka fi laayatayni fii suurati albaqara xadiiun xadii baan xadiiun war ama qiso balaqanii soo gaadhay canka xaggaada iga soo gaadhay kuna saabsan fi aayatayn labada aayadoodee fii suurati baqara ku jira ayaan u baahanahay wey ama ma jiraa su'aal baa ku jirta dimni ah warbay bulshadu ii sheegtay ku saabsan fadliga labada ayadood u dambeeya suurat lbaqara aamana arasuul iyo laa yukalif allahu nafsan labada aayadoodee dhaadheeraad ad garanaysaa ee suuraddu ku dhammaato maxaa ka jira wey xadiidkan ma sugan yahay ma lagaa sheegay warkaa ma jira adugu faqaala nacam buuhi saxaabigii waa jiraa warkaa waa dhab anaana sheegay qaala rasuulu llahi sal lay wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yidhi oo noo sheegay al aayataani labada aayadood oo min aakhiri suurati lbaqara suurat lbaqara dhammaadkeeda ah man qara'ahumaa ninka akhriya fii leylatin habeen kafataahu waa ku filan yihiin shaytaan iyo dhibkiisa waa kaga filan yihiin qiyaamu leyl ninka habeenkaa kari waaye labada aayadood akhriya fadligii qiyaamuleylkuu helahaya kafaahu kafataahu can qiraa'ati qiyaami اlleyl ayay jamaaca min asalaf ku fasireen asaga abu mascuudin albadrina sidaasuu odhan jiray kama rawaahu الطabaraaniy fi اlmucjam اlkabiir wbnu durays fi fadaa'il اlqur'an xadiidkii nucaym bashiir asagu waxaa ku yimid laa yuqra'aani fii daarin fayaqrabaha shayطaanu alaa layaalin haddii lagu akhriyo labadaas aayadood guri lagu akhriyo saddex habeen shayddaan uma soo dhowaado marka xadiidka nucmaan bashiir iyo tafsiirka saxaabiga xadiidka wariye la isku daro macnuhu wuxuu noqonayaa qiyaamuleylkii ninka awoodi waaya ama uu ka taga markuu seexanaya labada aayadood ku seexda ajirkii qiyaamuleylkaa loo qorayaa ninkii xisib qur-aan lahaa oo maalinkaa kari waayooo labada aayad ku seexdana asagoo juskiisi ama subciisi akhriya ajirkiisi baa la siinayaa shaydaan iyo dhibkiisana waa lagaga fillaanaya xadaanaa waxaa kaloo xadiidka noo tabiyey isxaaq bnu ibraahim alxandani akhbaranaa jariir bn cabdilxamiid adabixaa xaa وxadaثna mxamed muثنى abu muسى الbsri وbشhاar abu bakr bundar qaala xadaثna mxamed bn jacfar gundar xadaثna شhucbaة bn الxajaaj kilaahuma jariir iyo gundar can mansuur cafwan jariir iyo shucbaan rabaa jariir iyo shucba kilaahuma can mansuur bn اlmuctamir can ibrahim الnakhaci bhada اlisnaad sanadkaa soo martana de mansuur can ibrahim الnakhaci can cabdiraxmaan bn yaziid can abi mascuudin اlbadri cuqbat bni camr sidaasaa loo jeeda وxadaثna min ja bn xariث التamimi أhbarana bn misr whuwa cali bn misr abuاlxasan الquraشhi can alacmash sulaymaan bn mihraan can ibraahim الnakhaci hadda wuxuu tan u keenay marka wadaadihii ka qaadanaya xadiidka ibraahim oo mansuur ahaa mansuur in la mutaabaceeyo oo acmash baa mutaabacaynaya can ibraahim الnakhaci can cabdiraxman bn yaziid can calqamat bni qays oo markaas mutaabaca qaasira ah maxaa yeelay ninkii hore wuxuu ahaa cabdiraxmaan bn yaziid abi mascuud ba haddana waa calqamat bni qays can abi mascuud can abi mascuudin alansaari albadri qaala saxaabiga wuxuu ihi qaala rasuulu lah sal man qara'a ruuxii akhriya haatayn ilaayatayn labadan aayadood oo min aakhiri suurati albaqara suurat albaqara dhammaadkeeda ka tirsan fii leylatin habeen akhriya kafataahu waa ku filayan adduuniya mid ahraba waa kaga filan yihiin khayrna waa ugu filan yihiin qaala cabduraxmaan wuxuu yidhi falaqiitu abaa mascuud baan la kulmay cabdiraxmaan bnu markii hore sii maray calqamat bnu qays can abi mascuud ayaa hadda kuu sheegaya in marka hore uu taabiciga xadiidka ka qaadan jiray can isaxaabiy waagii dambena xadiidka uu saxaabiga qudhigiisa la kulmo annagii soo marrayba falaqiitu abaa mascuudin cinda albeyt riwaayada hore ku soo maray falaqiitu abaa mascuud baan la kulma wahuwa yatuufu bilbeyt isagoo kacbada ku dawaafaya almusharafa ayaan la kulmay fasa'altu waan weydiiya aayadahaas fadligooda xadiidka ku saabsanaa nabiga uu ka tabinayey ayaan weydiiyey faxadaanii bihi xadiidkii buu ii sheegay caninabi nabiga iga tabiyey waxadaanii cali bnu khashram almarwasi ahbaranaa ciisa yacni bnu yunis inaad ciise kale ku khaladuu ka baqaya imaamku ciisa bnu yunis ibn abi isxaaq asabiici xa waxadana abu bakr bn abi shaybata xadana cabdullah numayr jamiican si wada jira ciise iyo cabdullah numayr buu u jeedaa can ilacma sulaymaan can ibraahim annakhi can calqamat bnu qaysin wacabdiraxmaan bn yaziid waa riwaaya dambo hadda laisku laray labadii wadaadee kala socday can abi mascuudin albadriyi can nabiyi milahu idan xadiika duruqdiisii baa imaamku jamciyey welina kama hadhin wuxuu yihi waxadaana abu bakr bn abi shayba xadaana xafs bni khiyaaf وأbو معاaوية ضرر محمد بن khازم عن لعم سليمان عن إبراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعوud البdري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى ل سلم miله bay wariyeen idan labadaa aayadood u dambeeya suuraة البقرة waa laba aayadood barakaysan nabiguna uu ku dadaali jiray habeenka markuu seexanayana uu akhriyi jiray marka inaad ku seexataan ood akhridaan qiyaamuliilkiinna iyo khayrkiinna aad wadataan baa la doonayaa ilaahayna lagu baryo maxaa labada aayadood usuusha caqaa'idoo dhan baa ku jirta iyo xusnu tafwiidi waliimaani billahi baa ku jira ahlulislaamku waxa laga raba inay la yimaadaan ama ay yidhaahdaan ama rabbise iskugu dhiibi lahaayeen baa labada ayad ku jira ayada aadu qiimo badan weeyo barye iyo tadarucna uu ku jira qaybta dambe qaybta horena ictiqaad iyo iimaan baa ku jira marka sidaasuu nabigu u danayn jiray ilaahina subxaanah wa tacala u ammaanay malagii soo degay loo soo dhibay lagu maamuusay waad arkaysaan wuxuu nabiga ku yidhi baabu fadli suurati اlkahfi wa aayat اlkursiy wuxuu baab yahay suurat اlkahfi fadliga ay leedahay iyo aayat اlkursiyi fadliga ilaahay ku sheegay iyo rasuulkiisu waxadaana muxamed muana xadaana mucaad bnu hishaam xadaanii abi abihi hishaam bn cabdillahi dastawa'i can qataada bni dacaamat الsaduusi can salim bn abi اljacd alghatafani can macdan bn abi طalxat alyacmur الshami can abi darda cuwaymir bnu zayd ana nebi sal slam qaala wuxuu yihi saxaabigaas ana nebi sal slam qaala nabigu wuxuu yidhi man xafida ruuxii dusha ka qabta cashara aayaatin toban aayadood oo min awali suurati اlkahfi suurat اlkahfi horaanteeda ah cusima waa laga dhowra waa laga ilaaliyaa min addajaali ay min fitnat اdajaal dajaal fitnadiisa laga ilaaliyaa waxadaana muxamed idan waxaa min baabi lowla atanbiih waxaa la yidhahdaa biladna cala alaclaa baa la yidhaahdaa maxaa yeelay haddii dajaal oo aw fitno adduunka ogu badan fidno adduunka ka weynaysan weligii iman doonin nabigu siduu inoo sheegay fidno walboo diinyadu adduunka timaadana ay gogolxaad u tahay fidnada ee soo socota haddii suuraddan tobanka ayadoo u horraysa haddaad akhris ilaahay kaaga ilanaya dajaal wixii ka yara oo kalena waa kaaga ilanhayaa wey shayaadiinta iyo sixirka iyo jinka iyo isha iyo balaayada iyo cadowga ka cabsanaysa iyo aadamaha aad kari weyd oo dhan baa lagu ahriya fooda loo geliya idan waa min baab tanbiih biladna cala alacla man xafida ruuxii xifdiya ee akhriya ku dhaqma xaggana cuskada ilaahay ku barya cashara aayaatin toban aayadood oo min awali suurati alkaafi cusima waxaa laga ilaaliyaa min addajaal dajaal suuradihii aayadihii fooda geliya wax kale u daahi mahayaan way macnuhu وxadثna mحamed مثنى وبن بشhاaر بندار قال xadثna محمد بن جعفر غندر xadثna شhuعب xا وxadثnي زهير بن حرب أبو khayثمة النسائي xadثna cبدالرحمن بن مهدي العنبري xadثna hmام بن يحيى الcawdي جamيiعا شhuعبي wuxuu u jeedaa hmاam can qataaday ka warinayaan bhada الإsناadi sanadkan ay ku wariyeen qaala شhuعب wuxuu yidhi markuu xadiidka warinayay man xafida caشhaر آaيaaت min أwli suuraة اlkahfi baad soo marteen fi xadiid hishaam adastawaa'i huna shucba wuxuu ihi min aakhir اlkahfi man xafida caشhara aayaatin min aakhir اlkahfi waqaala hamaam hamaamna wuxuu ihi ibnu yaxya alcawdi mutaabacatan lihishaam wuxuu ihi asagu min awal اlkahf kama qaala hishaamu siduu hishaam sheegay siduu hishaam yidhi wey muslim wuxuu rabaa abulxajaaj inuu ku fahansiiyo riwaayatu shucba inay shaada tahay wlmaxfuuduna uu yahay xadiiu hamaam wa xadiiu hishaam ragga fooda isgeliya ragaadu culus weeye rag la kala rajixi kara ma aha laakiin imaam muslim sidaasaa u muuqata waana siduu asagu sheegay muslim siduu sheegay w maxaa yeelay hishaam adastawaa'i waa min abat الnaasi fi qataada wakadalika hamaam ibnu yaxya alcawdi waa min abat الnaasi fi qataada wakadalika shucbatu waa min abat الnaasi khaasatan takhasus gooni u kula xadiiu qataado tadliiskiisa iyo tasriixiisaba waa ilaalin jiray iyo taxdiidkiisa idan saddex wadaad oo min aطabaqa اluulى min asxaabi qataada ayaa ishaya saddex wadaad oo min aطabaqa اluulى ah hishaam adastawaa'i hamaam ibnu yaxya alcawdi shucbe ayaa ishaya labaa israacday marka oo yidhi toban aayadood oo ka mida horaanta suuraة اlkahfi ninkii qabta shucbana wuxuu yidhi toban aayadoo ka mida dhammaadka suuratu اlkaafi idan riwaayatu aljamaaca ayaa wlaa bisixa sidaasoo muslim tilmaamaya woona siduu sheegayo labada wadaad laba kaleoo lamidoo ka daran baa mutaabacaysay saciidna bi caruuba can qataada hishaam iyo hammaan buu ku raacay ninki loodhan jiray shaybaan ibn cabdiraxmaan annaxwi ayagoo ku raacay arbaca min alxufaad min asxaabi qataada alkhawaas ayaa waxay mareen min wali suurati اlkahfi shucbe marka keligii hadduu ulwaha isku duwan lahaa raggaasoo dhanba inuu u barbardhigi laba laga yaabaa laakiin asagaan isku lagu duwannin ruwaadda xadiidka ka wariya baa iskhilaaay ardadiisii baa iskhilaafay ikhtalafuu calaa shucba bal waxay ka wariyeen ka riwaayat اljamaaca ka riwaayat اljamaaca bar waxay ka wariyeen min aakhiri suurati اlkaafi sida hadda aad arkayseen badhna waxay ka wariyeenba aayadihii tobankaabuba saddex ka dhigeen saddex aayadood oo awalka suuratu اlkahfi ninka akhriya badhna toban bay wariyeen riwaayo kale shucba intuu ka shikiyey maba sheegi jirinba awal iyo aakhir wuxuu odhan jiray man xafida caشhara aayaati min suurati اlkahf walidalika alkhaiib albaqhdadi fi اtaarikh wuxuu yidhi wahada bayaanu litaradudi shucbata fi اlxadiiث markuu arkay inay jamaacadu khilaafsan yihiin waagida muxuu samayn jiray wuxuu dhihi jiray toban aayadood oo ka mid ah suuraة اlkahf awal iyo aakhir midna ma sheegi jirin idan waa arrinku tusaysa inuusan xadiidka xifdiyin shucba oo jamaacadu saxan yihiin jamaacaduna waa hamaam ibnu yaxya hishaam addastawaa'i saciid ibn bacaruuba shaybaan ibn cabdiraxmaan annaxwi jamaacadaas weeye hada huwa sawa idan suuratlkahfi sideedii u barakaysanto waa naga habeenna u soo maraynay haddii toban baa la sheegay kulligeed baad akhrido maxaad u malay ilan tobankii way kuula socdaani haddii awal la sheegay aakhirka laftirkiisu waxaa dhici karta shucb inuu xifdiya n ku dhaafine suuradda dhan wada akhri ka wada siidaa idan maxaa suuradaasi loo maagay oo loo yidhi ninka akhriya ilahi wuxuu ka ilinaya fitnada dajaal culammadu waxay leeyihiin nabigu ma sheegin calayhi salaatu wasalaam xikmada ma sheegin laakiin wadaaddu way ku jirtaan waxay leeyihiin suuratu lkahfi khaasata tobanka aayadoo u horraysa ilaa awaailka hore cajaa'ib baa ku jirta lagaga sheekay ilaahay qudradiisa iyo waxa dhici kara iyo karaamaadka owliyada iyo mucjisaadka ambiyada ayaa ku jiraya cajaa'ib bini aadan maskaxda ayn xamili karin asxaabu lkahfi raqiimkii baa ku jira hawlihoo dhan baa laga sheekeeyey marka intaan ninkii fahmin maskaxdiisu ay weelayso xagganna aamina hadhow dajaal boodboodkiisa iyo iswaalkiisa ku khaldami maayo biyan wadaaya naar baan wadaay waxbaan kala goynhayaa iyo maa qisatu asxaabi ilkafi bay hawshaad ka culustaad leedahay hawshaasaa bay ilaahay iiga sheekeeyey oon aaminsanahay boodboodkaadu ila dhaaf baad leedahay marka waa cibrqaadasha ku jirto xadana abubakr bn abi shaybata xadana cabdillah cala bn cabdilcala assaami can iljurariyi saciid bn iyaas aljurayri can abi saliil wasmuhu durayb ibnu nuqayr can cabdillah bn rabax alansaari nufaylna waa la yidhahdaa aabihii marka la sheegayo can ubay bni kacb alansaari qaal wuxuu ihi saxaabiga qala rasul sal lay slam yaa abalmundir abalmundirow waa kunyadii saxaabiga intaana ka tegin marka inay jamaacadu xifdiyeen weli waxaa inoo caddayn doona xadiidka inoogu iman doonaa fii qisat dajaal min xadiid nawaas ibni samcaan fii saxiixi muslim haddii ilah yidhaahdo waa fog yahay xadiidka ku imaan doona nawaas ibnu samcaan baa caddayn doona in jamaacadu xifdi ay saxan yihiin xadiidka maxaa ku yimid nabiga amin aroor ah calayhi salaatu masjidka ka istaagay bacda alfajr markaasuu dajaal iyo fidnadiisii ka sheekeeyey iyo dhibaatadiisa iyo in dunidu joogi doono iyo tilmaamihiisii nabigu faqaraba wabacad aad buu muslimiintu ugu digay maalinka dajaal iyo hawlihiisa ilaa uu saxaabigu yidhi aan moodna buhi dajaalku nabigu ka sheekaynayo in masaajidka duleedkiisa uu taagan yahay suu nabigu u tilmaamay ama ooga hadlay waxaan isnidhi dajaalku amau ooda soo jabsadaaba oo uu ku jiraa beerahan madiine ee masaajidka korreya timirta ah galabkii markaan duhurkii casrkii soo aadnay yuuna arkay nabigu wuhi annagoo yar xoogow walbahaarsanoo aad u yucluulsan markaasuu nebigu maxaa idin helay nabaallow saaka waxaad nagu samayso ma arki ma garanaysa bay yidhahda noo waday dajaal baad halkan noo keenta marka hawshaa weli nugu taagan nabigu wuxuu uhi isdejiya in yakhruj wa ana fiikum hadduu dajaal soo baxo anoo idin dhex jooga fa ana xajiijuhu duunakum anaa la doodoo dhuunta u geli idinkuna waad iska fadhiisanaysaan wain yakhruj walastu fiikum fakullu mri'in xajiiju nafsihi wallahu khaliifati cala kulli muslim xadiidkaasaa iman doona haddii anoo dhinta dajaal soo baxana nin walboo muslima asagaa naftiisa ka doodi oo abukaata isku ah oo qareen isku ah oo looyar isku ah oo wakiil isku ah nin walba diinkiisa dajaalayaca iska yidhaahdo ayadoo sidaa tahay wallahu khaliifatii fii kulli muslim calaa kulli ilaahay baana khaliifka aan kaga tegay ee addoommaha dhinta aan kaga tagayay ammaanada alla aan kaga tago nab sal slam kadib xadiidku xadiis dheer baa nabigu ka sheekeeyey wuxuu yidhi nabigu faman ra'aahu minkum xadiidka nawaas ibnu samcaan ee ku iman doona faman ra'aahu minkum dajaal ninkii la kulmay arka falyaqar calayhi khawaatima cafwan fawaatixa suurati اlkahfi falyaqra calayhi fawaatixa suurati اlkahfi ha ku akhriya dajaal bilowgahee suurat اlkahfi aayadaha u horeeya haddana waxaynu soo marray man xafida caشhara aayaatin min أwali suurat اlkahfi xadiiu marka abidarda iyo xadiiu nawaas ibnu samcaan way isdoonteen riwaayat ljamacuna u makhraati kacahaya xadiidka nawaas wuxuu inoo caddaynhayaa cajaa'ib iyo howlaha maaha xikmaduye suuradda qudhigeeda waxay tahay way gubaysaa dajaal way gubaysaa sharkiisay kaagaa filan tahay falyaqra calayhi isagaa lagu akhrinaya waa lagu gubi sidii jinka aad uga aadaantaan eed u quraantaan oo kale ila waa jin shayaan waa dajaale macnahaas xadiikanna waa iskuu caddaynaya wuuna iman doona insha allahu tacaala can cabdya abalmundir abalmundirow atadri ma ogtoo ma taqaanaa ayu aayati min kitaab illaah aayadda kitaabka rabbiga ka tirsane oo macaka adiga lijirankaad ud xiifsan tahayoo acdama u weyn ayadda aad taqaanay kula jirteed ka warqabtee qur-aanka weyn ma taqaana qaala wuxuu idhi saxaabiga qultu waxaan ihi allah warasuulu aclam allihii rasuulkiisaa u ogaal badna waa arrin diineede qaala wuxuu nabigu intaan kaga mahnay saxaabigii yaa abaalmundir igaddaa hawshaase atadrii ayu aayati min kitaab illaahi macaka acdam aayadda kitaabka ilaahay ku jirtee u weyn ee xaggana aad taqaana ma garanaysa markuu arkay nabigu inuu soo taagan yahay oon aan laga dhaqaaqaynin qaala qulta allahu laa ilaaha ila huwa alxay اlqayuum wey sidaasuu aayat اlkursi qaala saxaabigu wuxuu fadaraba fii sadrii xawadku nabigu gacantayga ka dhufta laabta wa qaala wuxuuna yidhi wallaahi allaan ku dhaartaye liyahnika ha ku hambalyeeyo oo bimacnaa ha ku dega weeyo ha kugu biyodhiga alcilmu cilmigu yaa abalmundir nabigu wuxuu u bogaysu gartay nabigu ooma sheegin suu u fahmay inuu qur-aanka nin yaqaano yahay oo fahansan yahay oo mutadabir likitaabillaahi yahay ishuu durbo qur-aanka mariyey macnahay xambaarsan tahay aayad kursi aayad xambaarsan buu soo waayay lama dhin ayu suuratin maxaa la yidhi ayu aayatin baa la yidhi ayu aayatin acdam ayad lamida ma ay jirto xagga waxay xambaarsan xambaarsantahay oo tawxiid ah ama axkaam ilaahi ah ama sifaat اlkamaal ah ama atawxiid alcamali aw atawxiid alqowliya alcilmiy ma jiraan saasay acdam aayatin fii kitaab illah idan suu u dareemay oo durbo u gartay buu nabigu la yaabay marka xabadku ku dhuftay markaas wuxuu yidhi cilmigu ha kuu hambaliyo bimacnaa cilmi barakaysan qalbigaada ha daga wey waxaa ku jira marka fadlu aayat اlkursiy aayat اlkursiy fadligeedaa ku jira waxaa kaloo ku jira qur-aanku inuu kale fadli badan yahay suwar ahaan iyo aayad ahaanba warkaa shaacir ay sheegeen inagu meesha uu warwareejinayo war bidcaa weeye ha ku khaldamin kitaabka rabbigay baa kala fadli badan aayadihiisa kala fadli badan bixasabi اlaxwaali wاlaxkaami wabixasabi ma tatadamanhu اlaayaat min xikamin waaxkaamin wamaqaasid sharciya hadalkii annagu aan hadlayno oo hal ruux ka soo baxaya ayaa kala wanaagsan habeen dhoweed kelimo uu wadaadku sheegay kelimo lamida ma jirtaad dhihi maxaad u jeeddaa maxaa kelimada wanaajiye oo kuwa looga fiican tahay macnay xambaarsan tahay farriintay siddo dhambaalkay gudbinayso iyo macnaha rabbi ku duubay baa laga hadlahayaa isagoo kulli kalaamullahi subxaanahu wa tacaala ah ba ku kala wanaagsanaanayaan ku kala fadlibadnaanayaan ku kala weynaanayaan macnaha ku duuban iyo nuxurka ay xambaarsan tahay saasaa loo jeedaa rususha kala fadli badan qur waa kala fadli badan yahay waxaa kaloo ku jira ninkii masalo daqiiqa ama cilmi ah oon la filaynin inuu garanaya garta in lagu hambaliyo lagu tashjiiciyo weliba asagoo soo jeedoo fadhiya lagu ammaani karo haddaan laga baqaynin inuu ismahadiyo uu ku fidnoobo oo cujbi iyo qurur ku dhaco wejigiisu yani xaadiidkii tilmaamaysay ruuxa markaad ammaanaysaan hortiisa yaan laga ammaanaya meelaha laa taqطacuu daharahu waa maxay waa min xayu jumla mararka qaarkood waxaa weeye mudnaan buu ruuxu mudan yahay waa in lagu tashjiiciyo oo lagu ammaano suu u badiyo haddii markaa laga aamin yahay mafsadadii iyo fidnadii markaa la sheegay laga baqaya cafwa idan aayatulkursi hadda waa la yaqaanaa adna ha la badiyo ilahay lagu caabudo macnaheedana ha la fahmo ay xambaarsantahay tawxiid iyo wanaag ah baabu fadli qul huwa allahu axad fadliga ku jiro suurat اlkhlaas in la akhriyo iyo macnaha ay xambaarsan tahay waxadaanii zuhayr bn xarbin abu khaytamata الnasa'i wa moxamed bashaar bundaar qaala zuhayr wuxuu ihi xadaana yaxya bn saciid alqaطaan wadaad kalena can buu yidhi wey can shucb bn xajaaj can qataada bn dacaamat الsaduusi can salim ibn abi jacd alkhaطafaani marnabad bn suman can macdan ibn طalxata alyacmuri الشaami can abi darda cuwaymir can الnabi sal slam qaal ayacjizu axadukum midkiin ma ka cajizahayaan midkiin miyuu kari la'yahay an yaqra'a inuu akhriyo fii leylatin waaxida hal habeen inuu akhriyo ulu qur'aan qur-aanka saddex meelood dalool marka qur loo dhiga meeshii inuu hal habeen ruuxii midkiin akhrimaad awood ilaadiin bu nabg sal slm haddaad qur-aanka inaad dariirisaan oo suuratu nnaas usbuuciba aad khatintaan ood bishiiba dhowr goor dhammaysaan aad awoodi weydeen war hal habeen gudihii inaad akridaan quraan ma awoodi weydeen ulqur'aan qaaluu waxay dhh nabi allow wa kayfa yaqra'u ulu qur'aan qur'aanka aanka uludkeeda waa toban ju weeye toban juz habeen gudihii ileen reero shaqeeyo oo dad shaqeeyo oo hawl xogmaal ay ahaayeen oo beero u kallaha oo iyagoo daallan soo dhacishaha ya allahuma ku tukadaanun daata habeenkii nis dambe ninkii soo kacaba wa kayfa yaqra'u ula qur'aan qur-aanka saddex meelood meel toban juz see ruuxu markuu awoodayaa qaala wuxuu nebigu qul huwa allaahu axad ood garanaysaan tacdil waxay u dhigantaa xagga ajirka iyo macno ahaanba ula qur'aan qur-aanka ulukii bay u dhigantaa waxadaanaa isxaaq ibraahiim alxandari abu yacquub wadaadkeed ad garanaysaane rahuya ahbaranaa muxamed bn bakr alsdi xadanaa cafwan saciid bn abi carubataxa waxadaana abubakr bn abi shaybat alcabsi xadaana cafaan ibn muslim albasri xadaana abaan ibnu yaziid alcataar jamiican abaan iyo wuxuu u jeedaa iyo saciid bn abi caruba si wada jira can qataada bilaal isnaadi bay nooga tabiyeen ku tabiyeen sanadkaad soo maraysanadimxuu tاad an salm an macdan an abi darda an rasul sl w fii xadiiihima xadiikii saciid bn abi caruba iyo aban ibnu yaziid alcaطaar waxaa ku jira min qowli الnabiy hadalka nebi mxamed waxaa dheeraad ku ah oo riwaayada hore shucba aan ku jirin weeye qaala nabigu wuxuu yidhi ina allaha subxaanaه wa tacaala jaزa اlqur'an ilahay qur'aanka wuxuu u kala u qaybiyey u gabaleeyey aa ajزa saddex gabal buu ka dhigay fajacala rab wuxuu ka yeelay qul huwa اllahu axad juزan gabal buu ka dhigo wax buu ka dhigayo min أجزاء القرآن قرآaنka waxooyinkiisa ka mida culammadu marka waxay leeyihiin sida loo badan yahay nin walba meelbu ku dhuftaye shekhuliسلام iبn taymiya laba kitaabba ka qoray qulwalle iyo axkaamteeda iyo tawxiidkay xambaarsan tahay iyo siday u tahay ulu الqurآan laba kitaab suuraddan horta waxaa lagu sheegay laba ism laba magacoo ilaahay oo meel lagu sheegay aan jiray fii kitaab min suurati اlfaatixa ila suurati الnaas laba magacoo min asmaa illaahi oon meel kale lagu sheegin baa ku jirta alsamad wاlaxad qul huwa allahu axad allahu الsamad meel kale laguma sheegin alaxad wالsamad lam yarida fi kitaab illaahi ila fi hada اlmawdic sifaadka rabbiga oo dhan labadan sifay u laabanayaan alaxadiyatu ilahay waa axadun fi اdaat fi الsifaat fi اlafcaal fi asmaa'ihi ilaahay waa keligii la gooni ah shay walboo wanaag ah khasaa'istiisa u goonida ah weeye kamaal walba oo muطlaq ah oo naqsi uusan ku jirin biwajhi min alwujuud ilaahay baa la gooni ah axadun fi daatihi fii sifaatihi fii asmaa'ihi fii afcaalihi الصمدna waa alكاamiل في السؤدة إلahi سubحaanaه وتaعالى waa الغني المستغني عan غayrihi ويحتاaج ويفتقر إليه جamيiع الkhلاaئق وma siwaaه idan allaha أxadka keligii ee wax walba goonida la'ah xaggana أxad walboon asaga inuu u baahan yahay jamiicu صiفaat intaasay u laabanaya dhankaasu waa dhanka dhanka kale qur-aanku waa saddex waaxood waa tawxiid iyo qisas iyo amar intaasuu qur-aanku ku dul wareegaya gebigiisaba min bidaayati ila nihaayati waa tawxiid ilaahay ku saabsan baa laga hadlayaa ilahay wuxuu mudan yahay wuxuu ilaahay ka hufan yahay asmaadiisa sifaadkiisa waxaa lagaa raba inaad la timaaddo ilahay ugu dhawaato tawxiidun wa qasasun qasaska waxaa laga wadaa ma yashmalu alwacda wاlwaciid wa umuura alaakhirati wa ahbaar alghayb baa laga wadaa addoommadu waxay la kulmi doonaan aayatiinkoodu wuxuu noqon doono kala jannayni kala naari xisaabaha waxaasoo dhan ee wacdiga waciidku uu ka mid yahay waxaa layhahdaa iyo akhbaaru alawlina walaakhiriin waxaa layhahdaa qasas baa la yidhahdaa soo hadhay amar amarku waa nahyi amar iyo nahyi iyo ibaaxo hadalkuna waa laba qaybood waa khabaro waa inshaa abarun wainha abarku waa ima khabar can illahi wa ima khabar can ilmakhluuq qur-aanku ahbaarta qur-aanka ku jirta waa un labo in allah uu ku tacalluqo warkaas uu ku saabsan yahy inuu makhluuq ku tacalluqo ama alinshaa asagu muxuu noqday saddex muxuu noqday amar iyo nahyi iyo ibaaxo soo ururi qur-aankii waa tawxiid iyo qasas iyo amar idan suuratu ikhlaas maxay ka hadashay tawxiid weliba kii ugu daraa ah oo altawxiid alqawliya alcilmiya la yidhahdaa altawxiid alqawli alcilmi suurat اlkaafiruuna waxay ka hadashay atawxiid altawxiid alqasdiya aliraadiya alcamaliya saa darteed nabig wuxuu ihi suurat اlkaafiruun ninka habeenkii ku seexda ee akhriya waa bara'aة min الshirki bara'aة min الshirki ama suuraة اlإkhlaas waa tilmaan ilaahay subxaanaه wa tacaala weedhi aad odhan lahayd iyo ilaahay saad u garan lahayd eed u tilmaami lahayd ayay suuraddu ku saabsan tahay idan fahya tawxiidun qawliyun ay yunطaqu bihi carabka cilmiy wayuctaqad qul huwa allahu axad allahu الsamad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad kuma jiro wax camal ah waxaa maxay waa ictiqaad iyo nudqi lisaani ah waa qowl lisaani wa qowl اlqalbi ama suuraة اlkaafiruun qul ya ayuha اlkaafiruun laa acbudu ma tacbuduun walaa antum caabiduuna ma acbud wala ana caabidun ma cabadtum walaa antum caabiduuna ma acbud lakum diinukum waliya diin waa dhaqan ayadu التwxiid الqasdiya la ydhahda alqasdiya اliraadiya اlcilmi alcamaliya yaad doonaysaa yaad u qasdi yaad dhibkaada la aadi yaad tuugi yaad bari yaad hoos dhigi yaad tala saaran camalkaada yaad laadi allah idan midna waa ictiqaad iyo qowl midna waa fal iyo adin wax ka dhacaya labada suuradood midna waa suuraة اlإkhlaas midna waa suuraة baraa'a wey albaraa'a bara'a min الnifaaqi wالshirki suuraddu marka sidaasay u noqotay ulu اlqur'an fadligeeda lagaa siinaya waxadaanii moxamed bn xaatim bn maymuun wa yacquub bn ibraahim الzuhri jamiican si wada jira wadaadaha labada ah can yaxya qaal ibn xaatim wuxuu ihi xadaana yaxya bn saciid alqaطaan can yaxya muusa dhinay xadaana bu asagu yidhi wey xadaana yaziid bn kaysan alyashkuri xadaana abu xaazim alأshjaci salmaan can abi hurata radi allahu tacala canhu qaal qaala rasuul lah sal ly slam uxfudu nabig wuxuuhi isku imaada soo kulma soo urura maxaa jira nabi allow fa innii saaqra'u calaykum ula qur'aan saaqra'u calaykum ulu alqur'aani qur-aanka saddex meelood meeshii baan idinku dul akhrinaya isku imaada soo fadhiista idan xalaynu soo maray nabigu si gooni ah ku akhriyey suuratu lbayina calaa ubay bnu kacab isagoo ka dhegaystay suuratu nisa min ibni mascuud haddana jamac buu ku dul arinaya jamac buu isu ku dul akhrinaya suurad qur-aanka marka qur la tarkiisiye asaga awoodana lagu bixiyo ummadda la jeclaysiyo loogu yeedho haddii la akhrin haddii lagu dhaqmi haddii la baran haddii axkaamtiisa la sharxi haddii la weynayn haddii loo dabaaldegi howlahaasoo dhan waa in quraanka aanka uu ku dul wareego wey markaasaynu wax noqonaynaa laakiin markaan qur-aanku hebel muxuu yaqaanaa qur-aanka qur maxaa kale way ku leeyihiin waraan iga daaye maxaa kale ninkaa warkiisa ka warrama dhagahaygaan ku maqlay waxa la yidhi maaha in badan baan u fadhiyado sidaa laleeyahay qur-aan baan soo xifdiy oon intaasoo maalmood waxaan ku maqnaa shaam qaahiraan aaday meel heblaan aaday qur war qur iska daay maxaad kaloo soo baratay waa quudhsi waa quudhsi marka kitaabka ilaahay meeshaynu dhigno baan adduunka oolaynaa in allaha yadacu bihada qur'aani aqwaama wayadacu bihi aakhariin meeshaad geysaanun buu idingeyn allana wainahu ladikrun laka waliqawmika wasawfa tus'aluun fastamsik biladii uuxiya ilayka innaka calaa siraatin mustaqiim baa la isku ogaa waxaa lala ee adduunka dhan qabtaay celiyay qabtaay le waa rabbigay iyo inta xambaarsanee ku dhaqmaysa maxaa la doonayaa dadku inay shaydaan raacaan ruux markuu shaydaanka raaco oy macsiyadu ka badato oo faasiq ardaala oo kabaaxoora u noqdo oo xadhkaha rabbiga uu gooyo oo waxba uusan xaalaynaynin dameer buu noqonayaa gumaysigu ogolaanaya gumaysiga waxaa diida ahlulcaqaa'id walmabaadi la socda dadka wanaagsan ee ahlu tahaara ah ee qalbigoodu nool yahay oo xumaha ka fogaada ayaa diida in keenada la geliya ama la dacayo qur sheegay fircoon goormuu gumaystay reer qabdiya masar markay xadhgii ilaahay ka furteen oy ardaala noqdeen oy xumaha iyo xaaraantu qasteen faاstakhafa qawmahu faaaطaacuuhu limaada limaada aطaacuuhu innahum kaanuu qowman faasiqiin u fiirsada maxaa keenay inuu fircoon gumaysto halkan ay ka dhinteen weeye markaad halkan ka dhimato bilaa damiir baad noqon dameer baad noqon waagaa laguu dhigi budhna waa lagula dhici buruftaad ku haynaysa inaad fahanteen baan u malaynaya waa miiaal ka wadaa miiaalna wax ku fahantaan shayaadiintii maxay dheh nabi luud iyo turkii markay ku dheganaayeen innahum unaasun yataطaharuun almutaطahiruun waxa adduunka lala dagaalamayo warraggu ha isfuula lagu leeyahay oo wax alba ha la sameeyo oo eyga bilcaan ha laga dhigto oo digaagta ha la dababoodo wixii doona ha la sameeyo adduunka ha rogmado maxaa laydinka rabaa bahaa'im laa yatataharuuna can nijaasatin wa can dana'ah ruuxuu markuu qadir noqdo qash noqdo gudaafad noqdo marka muxuu oggolaanayaa waagada in loo dhiga iyo maankaalka wixii doona laga feermeeyo inta damiirkaadu nool yahay gumaysi ma yeelaysid innahum kaanuu qowman faasiqiin markay tagto oo tadaharku uu kaa dhammaado waxaa la doonahaya weeye inta marka inaad fahantaan baan maqaasida qur ka hadlaya inaad fahantaan lagaa raba qur aduu wuxuu kula rabaa goobin innahu ladikrun laka waliqawmika sharaf buu kuu yahay adiyo tolkaaba oo muslimiintao dhanba ah maalinkaad ka tagtaan dee mankaalkaad daaqaysaan iyo waagada iyo buunshaha buunsha xataa laydin siin maayo boonshooxaaddawax rajo laga ilaa la siiyaabe mankaalku beri haalib noqda miya waa tahay khayr insha allah uxshuduu fainii saaru calaykum ulu alqur'aan faxashada waxaa isu yimid man xashada faxashada waxaa soo urura ee ijtamaca man ijtamaca wey xashada man xashad ay ijtamaca man ijtamac intuu isu iman kartay baa timida soo buuxisa uma haraja nabiyula nabig ilah baa soo baxay oo gurigiisa ka soo baxay fa qara'a wuxuu ummadda ku dul akhriyey qul huwa allahu axad uma dahala gurigiisii buu nabigu galo ku laabtay faqaala bacdunaa libacdin barhkaayaa barh kale waxay ku yidhaahdeen innii uraa waxaanu aragnaa bay barhkood yidhaahdeen haada khabarun ja'ahu min aلsamaa inuu yahay amar xagga cirka ka yimid nabi allow saxaabada soo uruuri isu keen markay yimaadaan suurat اlkhlaas ku dul akhri wa amru min asababay dheh leanna dhaqnu nabigu samayn jiray ma ahayn aayaddii soo degta waa beri jiray way ka qaadan jireen meel baa lagu qori jiray rag baa ururin jiray zayd ibnu haabit ka mid yahay laakiin isu imaada waxaan idinku dul akhri suurat اlkhlaas kow nabigu wuxuu rabaa suuradda inuu u sheega inay qur-aan ka mid tahay labo fadligeeda saddex in lagu daya ilahay tilmaamihi subxaanah wa tacaala ilaahay ninkii garta wuxuu mudan yahay i yaqaana wuxuu ka caagan yahay i yaqaana waxaan rabbi qabanin wixii qabto kala yaqaana ayaa rabbi si fiican tuugi kara axadka waxaad jeclaataa ama barataa ama aad caabuddaa intaad taqaanno soomaali way yaqaanaan qaacida waxay dhaheen libaax nimaan aqoon baahee lax ka rita ninkii yaqaana muxuu samayn geeduu jiidhahaya oo cararaya ilaah badbaadi laxdan meeshii doonaa ka baxdee idan waxaa weeye macrifaday ku xidhan tahay macrifat اlmacbuudi waa qabla cibaadatihi allaha khaaliqii macbuudka inaad caabuddo waxaa ka horayse inaad garanaysood barato waxay dhaheen marka saxaabadii fadaka aladii adhalahu midkaa waa midka nabigu intuu soo bixiyo oo nagu dul akhriyey qur-aankii uu guriga galay bacda ma qara calayna adhalahu ay baytahu bacda qiraa'ati suurat alayna riwayad hora kuu sheegtay kharaja uma qara'a calayna uma dakhal ikhtisaarkan dambe ha ku khaldami marka fadaaka aladii adhalahu ay baytahu bacdama qara'a calayna nabigu haddii hawl kale ay tahay markuu suuradda akhriyo hawluu inoo sheegi lahaa waxbuu inoo diri lahaa hawluu naga codsan lahaa sidii lagu yaqaanay wey ee nabigu intuu soo baxay oo suuradda nagu dul akhriya haddana gurigiisa inuu galo intaa ku gaabsado waa amrun min asama bay yidhaahdeen uma haraja nabiyulah nabiga ilaahay baa soo baxay mar labaad faqaala wuxuu idhi innii qultu lakum mar dhoweyd waxaa idinku idhi saaqra'u calaykum ula qur'aan ula alqur'an baa idinku dul ahrinaya ilaa inaha ha fudaysana weeye cafwan alaa inahaa waxay u dhigantaa alaa inahaa ayadu tacdilu waxay u dhigantaa ulu alqur'aani qur'aanka ulukii ha fudaysanna weeye amarkaas amar min asamaa weeye hase ahaadee وxadثna واس بن cبدالعلى الأسدي قال xadثna بن فضyل محمد بن فضyل بن غزوان الضبي عن بشير بن سليمان عن أبي إسماعيل الكندي عفوا waxbaan khaldamiya can bashiir abi ismaaciil alkindi bashiirkiiba kunyadiisi weeye isagu waa ina sulaymaan can abi xaazim alashci salmaan mar raweyd baynu soo maray can abi hurayrata radi allahu tacaala can qaala wuxuu ihi saxaabiga kharaja ilayna rasuul اllah rasuulka ilaahay baa noo soo baxay sal اllahu alayh ali wasalam faqaala wuxuu yidhi aqra'u calaykum ulu اlqur'aani qur'aanka saddex meelood meeshii baa idinku dul akhrinaya faqara'a qul huwa allahu axad allahu samad xataa khatamaha ilaa uu nabigu dhammeeyey suuraddii waxadaana axmed bn cabdaraxmaan bni wahbin xadaanaa cammi adeerkay baa noo warramay buu yidhi cabdullahi bni wahbin xadaanaa camr bn xaari almisri abu mayat almisri اlansaari can saciid bn abi hilaal allayثi ana abarijaal ninka abarijaal lagu naanaysi jiray eh, rag aabbahood weeyo marka toban wiil buu dhalo islahana qaaday oo culummo noqday toban wiil buu intuu dhalay bay islahana qaadeen oo nin walba uu qaan gaadhay oo taaba galay oo culummo la yaqaano noqdeen nina kama dhimanin iyagoo joogo culimo weyn buu ka duqu geeriyooday marka aburijaal baa loo bixiyey laana ninka caruur badan dhal waxaa laga yaabaa inay qayb laqmato qayb ay dhimata isagoo jooga ti alla ku timaado ay kala harhadhaan inay intay isla hana qabaan weliba hal meel oo wanaagsan ka soo wada baxaan toban wiil waa adag tahay adduunyadu toban caalim fuqaho qudaad abbaanduulayaal muslimiin bay noqdeen aburijaal baa loo bixiyey ahlulxadiid muxamed cabdiraxmaan wey ninkaas xadaa wuxuu oga tabiyey wadaadka saciidaba oga tabiyey can ummihi ummi abirijaal camrata bint cabdiraxmaan bni sacd bni zuraara alansaari wa kaanat camra waxay ahayd fii xajri caaisha caaisha mas ku jirtay dhabta hooyadeen bay waa maxay hooyadan caaisha soo tarbiyaysay baayadaysa korisay wa kaanad waxay ahayd camra fii xajri caaishata zawji nabi sal slam dhabtii hooyadan caaisho xaaska nabiga ahayd bay ku noolay bimacnaa iyadaa soo carbisay oo soo tababartay oo gabadh weyn ka soo dhigtay can caaisha radi allahu tacala canha rasul sal slam bacaa rajulan nabigu nin buu diray ninkan inuu ansaar yahay baa loo badan yahay wadaadaha mubhamaadka ka sheekeeyey nin walmeel buu ku dhuftay magaciisa aminka marka nas oo caddaynaya ma jiraan marka ansaar un ku da ijtihaadka wadaadaha ana rasul sl slm bacaa rajulan nin nabigu diray oo min alansaari ka mida calaa sariyatin ciidan duulay oo yar buu nabigu amiir ooga dhigay wa kaana ninkii wuxuu ahaa amiirka ah yaqra'u kii u akhriya liasxaabihi asxaabtiisii oo ciidanku wataya ayuu qur-aanka u akhriyi jiray fii salaatihim salaadooda markuu tujinayo ila isaga amiira imaam buu noqonaya faatixuu ahrinayaa qulwalluu ahrin suurad kale ku daraaya fayahtimu wuxuu qiraa'ada ku gebagabayn biqul huwa allahu axad faatixuu akhrin suurad kalou akhrin wuxuu ku gebagabaynayaa suurat اlkhlaas waa kii akhri marnaba ka tegi maayo faatixa suuradduu raaciyo suuradduu ku dhammaynaya dambaysa waa suurat اlkhlaas falamma rajacuu markay soo laabteen saxaabadii duulay ee ninka amiirka u ahaa dukira dalika lirasuuli rasuulka ilahi baa loo sheego waa lagu jaaday wixii arrin diineeda oo saxaabad markaa khalad u arkaan amiirka way ka qaban jireen waxyaaba ilahay ummadda ku badbaadiyo wey ummadda nabi maxamed kala goonita ummadaha kale saxaabadu xataa haddii nabigu hawl la yimaado ama sameeyo aysan arki jirin nabi allo maxaad ka wadaa bay dhihi jireen nabi allo yeeshay sidan maxay tahay ilaa nabigu u sheegay sababka iyo cilada iyo xukmi masle u caddeeyo ayaga dhexdooda ninkii falaysan arki jirin sameeya daliilkaa lakiin bay leeyihin maxay sidan ku noqotay haddii la isqancin waayo warkaa la xajinaya nabigu marka loo yimaado yaa ninka lagu jaadahaya nabaalow maanta hebel saasuu sameeyey haddee ka hadla wey hebel ama annagu waa ceshtagaan ka eh, nahay falamma rajacuu dukira daalik lirasuulilahi baa loo sheegay saasuu diinku nabadgelhaya hal la oo juql isuma dhigi karo oo afaraa galo oo qalida caaliman talqa laha saaliman iyo howlaha man qaala lisheekhi lima lam yuflix iyo ma shaqaynayaan edabdarada iyo wadaadaha inqaatada loo istaago nafta loo keenana waa khaa inaad dameer noqoto aan dhagaha uun sii daysanna waa khaa farqi baa u dhaxeeya usluub xumo iyo edabdaro iyo iyo wax walba iska qaado sooxoma dhexeeyaan wax walba wadaadku yidhaha iska laq wadaad baa yidhihi iyo iyo in wadaadku koobka shaha kaa cabbi waayo oo biyaha kaa kaban waayo oo meel walba kabaha ad kaga goyso oo wax ixtiraam iyo qadarin midnaad u haynina ayadna waa hawl kale marka waa in loo dhexeeyo suufiyada iyo wahaabiyada loo dhexeeya la rabaa ya wasطan bayna dalika bayna الsuufiyati wاlwahaabiya maxaa dari shee abdirashiid yaa hadlay xuseen arbiciin ba aduu cashirka maxaa ku keenay mudoogaa shabanku u ogaay khayr wey falammaa markay soo laabteen dukira daalika lirasuulilahi baa loo sheegay faqaala nabigu wuxuu yidhi saluuhu weyddiiya asaga liayi shayin muxuubaydoo yasnacu daalika u samaynaya muxuu u samaynaya muxuu u yeelayaa maxaa ku xambaaray fasa'aluu waa weyddiiyeen su'aashaa way dhaafta inay weyddiiyaan bay intay weerarku ku qaadeen waxay dhaheen wadaadow suuratulihlaasumbaad rudhahaysaaye maxaa galay suuradda maxaa kaaga fakaday maysan dhihin faqaala wuxuu udhi saxaabigay liannahaa sifat raxmaan liannahaa sifat اraxmaan u fiirsa saxaabigan diqadiisa fahamkiisa waxaad idinku kutubta waaweyn ku barataan yuu asagu kitaabki aayaddu akhriya ka fahmay bas suuraddu akhriya ooma baahna macallin u sharxaa meeshan sifat raxmaan laguma sheegin ee eh, maxaa sheegay asmaaء الraxmaan wa afcaaluhu asmaaء الraxmaan baa lagu sheegay qul huwa allahu axad allahu الsamad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad asmaa baa la sheega asmaa laakiin waa maxay asmaadan ilaahay subxaanaه tacaala uu leeyahay laabudda laha min sifatin wamasaadir waawsaaf wacinda faqdi اlwaصfi la yushtaqu waacwaza اlmuctasiliya اlxaqu la yanfaku اlmushtaqu min sidqi اlmushtaqi minhu magac laguma bixin karo haddaadan masderka iyo wasfiga lagaa helin allah subxaanaه wa tacaala magacyadiisu iyo kuwannu way kala duwan yihiin innagu magaceennu iyo asmaadeennu waa aclaam iyo tusaalooyin iyo astaamo maxdi ah oon macno xambaarsanayn adoo madow oo daamur ah yaa caddow lagu dhihi adoo soomaaliya oogu foolxun yaa lagu dhihie ya qureesh qureesh cabdiqurux bay roon tahay qureesh adoo adoo digsi ah yaa nuur lagu dhihi u fiirsahat magaceennu wuxuu xambaarsan yahay ma jiro waa maxay waa iyo sumad hooyada iyo aabbaha ay kugu garanhayaan o ay kugu dhigteenoo ummadda ay kaaga soocayaan mata mise maaha magaceennu macna ma xambaarsano ama asmaa ullahi subxaanahu wa tacaala wa asmaa'u annabiy alkariim wa asmaa'u alqur'aan waa maxay waa magacyo xambaarsan nuxur iyo awsaaf iyo masaadir iyo sifaat idan saxaabi muxuu ku yidhi liannaha sifat الraxmaan asmaa'u الraxmaan baa ku jira wاlsmu yatadamanu sifatan macnahaasu saxaabigu ka hadlaya oma baana marka in daxaawiyo loo buubiyo iyo waasitiyo wuxuu idhi saxaabigi faana uxibu waxaan jeclahay an aqra inaan akhriya biha ay bisifati الraxmaani waasmaa'ihi faqaala rasul ه sl slam rasulka ilah wuxuu yidhi ahbiruuhu u sheega ana allaha yuxibuhu ilaahayna inuu jecel yahay axad wax la abaalsado ama la amaahsado alla oo wanaagsan baan idin idhi ilaahay intaad u istaagto in ka badan buu ku istaagahaya ninkii ii soo rucliyay rabbi muxuu yidhi ninkii ii soo rucliyay waan u ordahayaa ninkii ii soo waan u ruclaynayaa ninkii shiini amaahsada kumaankum baan ooga dhigahayaa ilaahay waa deeq badana way boqor ah haddii addoonka muslimkaaba uu suuradaasi tilmaamahay rabbi ka bixinaysa intu u bogay uu jeclaaday ana allaha yuxibu u sheegaale inuu ilahayna jeclay asaguna waa inagu soo marray xadiiu anas fi tirmid baynu ku soo marray saxaabi waxaa jiray quba reerkii degganay reer bani camni cawf imaam u ahaa qur-aankana u yaqaanay asaguna sawna kulu samayn jiray xadiiuxaari iyo xadiiu anas buu ku yimaadaa salaada markuu tujiyo oo faatixo akhriyo suurad kalou ahrin suuratul ikhlas buu ku darahayaa kaamaba tagaba qolihii jamacatulmasjid baa dawo mooshin bay ka keeneen waxay yidhaahdeen laba mid yeel markaad faatixo akhrido ikhlaaska ku darso ku dayso aysan ka ahayn faatix iyo suurad kale ku dayso qulwallahan aadaan dhigaynin kaa dhegaysan maynay dheheen haddaadan dhigaynin faatix iyo asaga ku gaabso laakiin faataxaan akhriyi oo suurad kalaan akhriyi kadibna waa laazim qulwallana dhegaysan mayno ay yidhaahdeen wuxuu yidhi ama sidaasan imaam idinku ahaan ama imaam kale raadsada weyn kala wadayn anugu haddaan halkaa istaago wuri qulwallo waan ishaynaa ma saasaan imaam idinku ahaani mise waad imaamkaada raadsanaysaan saxaabigu ayaga jamaca ninka qur u yaqaanuu ahaa marka waxay dhibsadeen inay imaam kale oo asaga ka ay meesha keenaan ninka qur-aanka u yaqaanana ummadda ugu qiimo badnaa xilligii salafka mar hadduu qur asagu u yaqaan waxay dhaheen imaam kaa fiican ma hayndhe bal iska wada qulwalla hadii lagaa kari waayo nabiga ku soo dacooyen marka weyddiiyuu nabigu yuri sal l slam u yeelay waan jeclahaybu nabi allow waa sifat raxmaan xubuka iyaaha adhalaka aljanna bu nabi sal slam xubuka iyaaha jacaylkaas suuraddaa jacayl sifada rabbigay baa jannada ku geliyey kanna muxuu ku yidhi u sheega ilahay inuu jecel yahay idan waxaa weye nin walba meeshuu alla u istaago ayay naxariistu in badan u istaagaysaa idan suurat اlikhlaas waa sida baabu fadli qira'ati اlmucawidatayn wuxuu baab yahay fadliga ay suurat اlmucawidatayn ay leeyihiin labadii dadka magan gelinayey aw ilmucawidatayn ama la magan gelayay waxadadna qutaybaة bnu saciid sifaة اlmaxaba buu nawowi iyo ciidankiisu rabaan meeshan ku xihan taxriifiyaan saaxiibkood qurtubi abulcabaas qurtubi waa ku qoslo wuxuu yidhi ilaahay baa na lehay ashaaciroy sifatu lmaxaba iyo iraade iyo isku mid ma aha buui naga daaya baasha way kartay nawi baa dhaama abulcabaas alqurtubi laakiin nawi baa dhaama marka laysu fiiriyo laakiin mararka qaarkood waxaan ku maraynin baa jira mararka qaarkood iraado u sheega ilaahay inuu jecel yahay waxay ku fasiraan ashaaciro u sheega ilaah inuu doonayo inuu abaal mariyo inuu doonayo warma doonida iyo maxabaa isku mida ah. waxaan waan doonayaa iyo waan jeclahay iraado oo qasdi ah iyo maxabo way kala duwan yihiin iraadadu waxbay khasistaa waxbay gooni yeeshaa maxabaduna xataa say kuu gashay ma garanaysid ruuxaan weligii aad wax khayr la doonin baad iska jeclaan adugu ku aan weligii khayr kula doonin baad iska jeclaa muuqaalkiisaad u bogi abaaluu ruux u gala lagaaga sheekin waabaad ka duldhiciba waad iska caashaqi tilaabooyin uu qaaday iyo wanaag ima xusnu mxuu ahaa suuratin aw xusnu siiratin aw ixsaanin ilayki ku timaadda asbaab almaxabba saddex dariiq bay maxaba ka timaadda aadamaha dhexdooda ruuxu inuu muuqaal quruxsan yahay oo xusnu suura jamaalu cafwan jamaalu suura jamaalu muuqaal wanaagsan wixii iska leh aadamo dhan baa iska jecel hebel ka warran niyo malag baaban moodaad lihi malag su eeg yahay wax walboo foolxunna jin iyo shayطaan iyo balaayi yaa loo tiiriyaa wixii quruxsanna xaggee lala aadaa malaa'ig iyo nuur baa lala aadaa jamaalu suura aadamuhu wixii quruxsan way iska jeclaadaanba inkastoo qawaacid lahayn gabadheeroo carbeedoo cas ama reer yurub ah waxaa alka lagu leeyahy mid afrikaana ah quruxda ka qaada meelaha quruxda lagu tartamo quruxus maba laha wax qaacidaa ma laha hadda kor baan sheegay wadaadkii soomaaliyeedee intuu tegey afrikada galbeed nimay saaxiibba ahaayeen hadda magaciis sheegi maaye nimay saaxiibba ahaayeen bay jamacadooda dhigan hayeen jamacadii marka loo xidhay buu waan israacano waddanka aniga aan inta cudlada ay fasaxa ku soo dhammaysan kii soomaaliga ee quruxsansan ku dhuubnaa nin nijeriyaanu jeer dhaqaaqday buu raacay xaggay wada tageen gabdhihii ninkii la dhashay afrikaanka ahaa markay ka soomaaliga arkaanba qosli qosol bay ka jiidi wuu yaaba wuxuu maxay leeyihiin gabdhahan wuxuu iga daa saaxiibbaynu nahaye gabdhahan warkooda ka baxay iska quraco iska qadee ydhmda markuu usbuucyo warwareejinay wuxuu wallaahi inayayn waagii barya gabdhaha igu qoslaay ii sheeg waxay rabaan amaad ii cadhootaa buuri may wallaahi kuu cadhon maayay buuri foolxumaaday ku qoslahayaan buuri cabdulaahi nadiifni lo odhan jiray baa iiga sheekeeyey oo raisli ahaan jiray raggi yaqaanaa yaqaan yaasiin iyo ciidankiisu way war ma iga quruxsan adigabaa iga quruxsano gabdhuhu quruxdaada u bogaan anna igu qoslay haa tigidka io goobarbalakaan kula joogayn meeshaad iga quruxsan tahay gabal igu dhicmaayaba marka waxaa weeye quruxda qawaacid bambala qawaacid lidiin sheegayo marka jamaalu suura muuqaal quruxsan iyo maxaa jacaylka keena bini aadamku iyo xusnu siira dhaqan wanaag ruuxi asagooban qurux badnayn oo qurux daran hadduu dhaqan wanaagsan yahay aadam way jeclaanayaan maxaa kaloo lagu jeclaadaa ixsaanun ilayka inuu kuu samafalo somaali waxay dheen naf maxay eh, eh, eh, nin in rorraacday ruwaagu usha ka ruuxa yidhaahda iyo xaggiisa isku buusaa baa birta ku dhaco ixsaanku aadamu uu jecel yahay ruuxaad u ixsaan fasho asagoona hadda ku jeclaanaya idan maxabbe iraado isku mid ma laakiin nin ilaahay dhumiyey shaydaanna uharka hawogtay baa yaa ku dhuma ageen maraya hadda baabu fadli qira'ati lmucawidatayn marka hawsha hawsha aan ka degi jiray aan lagu mashquulna macnaha asaga almaxaba waa sifa ilaahay uu leeyahay oo loo sugay ilaahay waa la jeclaan uunkiisuu jeclaan allahu yuxibu wa yuxabu labadaa ninkii diidana waa jahmi ahlubidaca oon ahlu sunna shuqul ku lahayn saddex madaab baana ku jirta warka asaga wixii islaam sheegta waxadana qutaybat bnu saciid xadana jamic abdilxamiid adabi can bayaan bishir alaxmusi can qays bn abi xaazim alaxmus albajali can cuqbata bni camir aljuhani qaal wuxuu uhi saxaabiga qaal lii rasul lah sal lay slam rasuulka wuxuu igu yidhi maalin maalmaha ka mida alam tara miyadan aragoodan ogaanin aayaatin aayado unzilat illeyla xalay la soo dejiyey lam yura aan la arag miluhunna ayagoo kale qatu weligeed ayagoo kale wax lamida lama arag laa fii kitaabillahi kuma jiraan walaa fii hayrina kuma jiraan maxaa yeelay suurad say u dhammaystiran tahay magangelyaa qur-aanka kuma jirto suurad say u dhammaystirada ilaahay lagu magangelayo min bidaaya ilaa nihaaya qur kuma jirto idan waa tawiida waa tacwiida magangal wey lam yura lama arag miluhunna ayagoo kale qatu weligood waa maxay nabi allow waa labadeen aayadaha kumay ahayn qul acuudu birabbi اlfalaq waqul acuudu birabbi اnnaas nabi allow dheh waxaan magan galay falaqa waaga barye iyo dhambalka iyo makhluuqaadka waxaa sheegtaba qul acuudu birabbi اnnaas idan min bidaayat اlaaya asuura ila aakhiriha waa tacwiida waa magangelid waa alla miciinsi waa alla cuskad وxadaثnii mxamed بn cabd لlah بn mayr الhamdani xadaثna abi abi cabdالlah xadaثna ismaaciil بn abi khaalid الأxmusi can qays bn abi xaazim albajali wadaadka marka ismaaciila wuxuu mutaabacaynaya wadaadkii bayaan ibnu bashir ahaa an cuqbata bni caamir qaala qali rasul sal slam unzila waxaa la dejiyey aw unzila ama la soo dejiyey calaya dushayda aayaatun aayado qur'aan lam yura miluhunna qatu weligood aan la arag almuawadatayn aw ilmucawidatayn aw ilmucawidatayn mucawidat waa kuwa ruuxii cuskada ilaahay uu magangeliyo magangeliyaa la yidhaahdaa idan waxadaana abubakr nabi shaybata wuxuu rabaa muslim inuu kuu sheego cuqut bnu caamir cinda saxaaba muxuu aha muxuusaa uu leeyahay waa xadiidka ugu xoog badan ee ku yimid in labadaas suuradood ay qur-aanka ka tirsan yihiin muslim meeshuu tooganayo ma aha meel sahlan wuxuu rabo xadiidka ugu cad weeye in suurat alfalaq wa suurat اnnaas ay yihiin suurataani min kitaab اllah aayaad unzilat calaa rasul sal slm qultooda ilaa dhammaadkoodna ay ayado qur'aan yihiin idan saxaabigu raba inuu u tarjamaysto calaa ariiqatihi ariiqata muslim waxadana abubakr abi shaybata xadana wakiic waxadaanii muxamed ibnu raafic an naysaabuur alqushayri xaadana abu usaamata xamaad kilaahuma labadaa wadaadoo wakiic iyo abu usaama can ismaaciil abi khaalid alaxmusi can qays weeye bihada lisnaadi milahu wa fii riwaayati abi usaama xadiidka abi usaama waxaa ku jira can cuqbata bni caamir markuu jira aljuhani wa kaana cuqba wuxuu ahaa min rufacaa'i asxaabi muxamadin sal l slam min fudalaa asxaabi muxamed rufacaa ragga sarsare ragga dhaxa ma ahayn ragga sarsaru ahaa xidigaha u sarreeya ayuu ka tirsanaa asxaabta nabi sal slam ila raggu darajaad bay xagga fadliga aqoonta cilmiga waayeelnimada akhyaarnimada waa kala sarreeyey idan xadiidkan wuxuu kuu sheegay labadaas suuradood wax lamida inuusan jirin maxaa yeelay ilaahay baa lagu magangalayaa addoonnibaad muujisanaysaa baahibaad muujisanaysaa meel keliyaad la-aysaa allahu rabbulcaalamiin ah waana suurataani min alkitaab qultuna waa aaya waa xarfi min alkitaab lafdi min alkitaab shayaadiinta warkooda iska daa qul qur-aanka kami tirsana iyo hawlihii mucamar alkhadaafi meeshuu ku imaamuna cabdullahi mascuud iyo mowqifkiisa uu ka labadan suuradood iyo baxdiga xilliga muncashirka inuu gaarno insha allah dan ka hadli doonnaa wa tacala